نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول الامام ابو عبد الله ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايمان bab qwlh tacaalى win طaaئfatani min اlmuminiin xadiidka koob iyo soddonaad wuxuu baab u yahay wain طaa'ifataani laba kooxood oo min almuminiina muminiinta ka mid ahi iqtataluu haddii ay dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda heshiisiiye fasamaahum alla waa ku magacaabay almuminiina muminiin baa lagu magacaabay iyadoo welibana ay dagaalameen waana inoo soo socotaa xadiiu cabdulahi bni mascuud sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun muslimka in lala dagaalamo maaha in la dilo qitaal muqaatala in lala dagaalama waa xadaana waxaa uri bukhaari xadaana cabduraxmaan bn lmubaarak waxaa loo yaqaanaa cabduraxmaan ibn lmubaarak albasri alcayshi nisbatan ila caayish axadu ajdaadih ayaa loo nisbeeyey aufaawi waana min bani ufaawa qolada la yidhaahdo marka culamaaulxadiid ka hadlayaan mu'talifka iyo mukhtalifka waxay yidhahdaan saddex magacyaa laysku khaldin oo xagga qoraalka isshabahaya laakiin dhibcaha ku kala duwan cansi iyo cabsi iyo cayshi saddexda waa in kala sooca wey waxaana lagu kala soocayaa mid walba magaaluu ka soo jeeda mid waliba magaaluu ka soo jeeda fi lbasrati alcayshiyu waalcansiyu bshaam wlkuufai qul cabsiyu ninkani waa basri wey basra intaasoo nin baa ka soo jeeda dhammaantoodu waa cayshiyiin wey alcayshi wey kuufana magaca kan shabahaya waa cabsi cubaydulahi bni muusa alcabsi waanu soo marnay ninkaasaa ka mida min shuyuukh bukhaariy cubaydulahi bni muusa alcabsi cabsi wey oo shaamiya isaguna saasaa loo dabdinaya wuxuuna ka soo jeedaa qolada tufaawo la yidhaahdo qisa macruufoo la sheegaa ee tafa waa taqaanaanoo waa waxa weeye biyaha in la dul sabeeyo ayaa tafaa la yidhaahda wamaa tafa falaa taakuluuh nin habannaqa la yidhaahdo ku caanbaxay doqonnimada ayaa laysula yimi laba qabiil baa isula yimi qabiilkan dufaawo la yidhaahdo iyo qolo kaloo basriyiin ah iyo banu rasim la yidhaahdo banu rasim marka nin isku hayaan ninkani waa annaga iyo waa annaga habanaqa loo tago qaadi laga dhigta habanaqa waxa uu yidhi alquuhu fi nnahri fain tafaa fahuwa min bani tufaawa wain rasaba fahuwa min bani rasim yani wuxuu uhi lagu tuuro hadduu dago qolada raasib la yidhaahdo raasib waa shaygu markuu dago imtixaanka marka lagu dhaco waa la rasaba baa la yidhahda uu degay wey waa degitaanka qofka uu degay hadduu dego qoladaasuu ka soo jeeda hadduu dul sabeeyana waa min bani ufaa waa qolada ninkani ka dhashay ufaawi waa bidammi ta nisbadaasaa loo nisbeeyey a'immadii waaweynabuu ka mid kutubu sitahana waxa la yidhaahda cabduraxmaan bn mubaarak waa ninkanoo keliya cabdulahi bn mubaarak waynu soo marnay laakiin cabdiraxmaan ibn mubaarak lixda kutubu sitaha ninkanunbaa la yidhaahdaa qala xadaana xamaad bnu zayd ibni dirham albasri a'imadii waaweynaaye xadiidka ayuu ka mid ahaa waxaana culimmadu ku tilmaameen min axfad الnaas inuu ahaa waxaana isku abaqo ahaayeen xamaad ibni salm xamaad ibni salama ayay isku abaqo ahaayeen kutubu sitahana in badan bay ku soo noqnoqdaan oo la leeyahay xadaanaa xamaadun oo aan la cadaynayn ma ibnu zayd ba mise waa ibnu salama marka waxaa la eegaa ardaydoodaa la eegaa oo lagu kala soocaa labaduba basray ka soo jeedeen xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibni salama ee marka laga hadlaya xagga xifdiga iyo xadiidka waxaa awood badnaa oo xifdi badnaa xamaad ibnu zayd waana ninka bukhaari saxiixiisa u xushay weeye ama xamaad ibnu salama isagu waa min rijaali muslim bukhaari tacliiqun buu soo saaraa laakiin axaadiista mawsuulka ah ee bukhaari ictimaadayo xamaad ibnu salama uma soo saaro waayo la xifdi ma ahayn ninkanaa xifdi badnaa laakiin ninka kalena wuxuu ku fiicnaa xagga cibaadada iyo zuhdiga iyo waraca iyo alamru bilmacruuf wاlnahyu can اlmunkar wاshidau cala اljahmiyati waahli اlbidac baabkaasuu ku fiicnaa saa ogeed baa bacdu talaamiidihim waxay yidhaahdeen xamaad ibni zayd ibni dirham iyo xamaad ibni salma ibni dinaar waxa uu i kaana xamaad ibni zayd ibni dirham axfad isagaa xifdi badnaa wafadlu xamaad bni salma cala xamaad bni zayd ka fadli adinaari cala dirham yani xamaad bnu zayd oo xifdi badnaa awowgii waa dirham waa lacagta qalinka laga sameeyo xamaad ibni salman oo laga xifdi badnaana awowgii marka labadani waa kala xifdi badan yihiin laakiin way kala fadli badan yihiin dinaar baa ka fadli badan xamaad ibni zayd taana culimo badan baa tilmaamay ragga la barta wey qaala xadaana ayuub ayuubna in badan buu ibn abi tamiimat asakhtiyaani wa yunus yunusna waa yunus ibnu cubayd ibni dinaar nin wuxuu aad u xifdi badan buu ahaa can ilxasan ibni abi lxasan albasri can ilaxnaf ibni axnaf waa naanays wey lixanafin fii rijlayh ninku markuu dalbaha leeya ama lugihiisu isku jeedaan mise ka kala jeedaan yacni maylun fii rujuulihi lugihiisu kay xoogaa baydhsan yihiin baa axnaf la yidhahda waa naanays weeye laakiin magaciisu waa aaak aaak ibni qays baa la yidhahda qaala waxaa wili saddex taabici oo basriyiina ayaa xadiidka isaga dambeeyey waa ninka la yidhaahdo yunus iyo xasan iyo axnaf dhammaantood waa taabiciin wey qaala waxa uhi dahabtu waan tagay axnaf waana ninkaa maqasheen axnaf ninkii ku caanbaxay waxa weeye dulqaadka iqdaamu camrin fii shajaacati khaalidin fii xilmi axnafa fii dakaa'i iyaasi ninkii u gabyayey khaliifka ee doonaya inuu ammaano wuxuu geesinimadii camr bni macdi karib iqdaamkiis iyo shajaacadii khaalid iyo dulqaadkii axnaf ibni qays iyo deeqsinimadii xaatim aaa'i intaasiba waa kugu kulantay qaala waxa uu yidhi dahabtu waan tegay liansura si aan ugu nusraeyo hada rajul ninkan isaga ah waa caliy abi aalib waa waqtigii fitnada falaqiyanii waxaa ila kulmay abu bakra nufayc bn اlxaari bni kalda oo saxaabadii ka mida faqaala waxa uhi ayna turiidu xaggaad doonaysaa qultu waxaan ku uhi ansuru hada rajul ninkanaan u soo hiilinaya qaala waxa uhi irjic noqo fainii anigu samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquul ida iltaqa lmuslimaani labada muslim haddii ay kulmaan bisayfayhima labadooda sayfoodna ay ku kulmaan oo waliba seeftiisa ka kale kula kulmo falqaatilu ka wax dilay iyo walmaqtuulu ka dilay fi naari naarta ayay labaduba ku sugan oo ay gelayeen faqultu waxaan ku uhi yaa rasuul allah haada alqaatilu kan wax dilay yani xaalkiisu waa cadya famaa baalu ka wax ka dilay xaalkiisu muxuu yani ka wax dilay inuu cadaabka mutaysanaya waa qaatil waa fahmay laakiin ka dilay muxuu ku mutaysanaya qaala waxau nabigu inahu isagu kaana waa aha xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibihi saaxiibkii inuu dilo ninka ay ishayeen inuu dilo ayuu ku dadaalayay xadiikan imaam albukhaari wuxuu soo saarayaa qofka muslimka ah haddii macsiya ka dhacdo ama dembi uu ka dhaco inuu weli baaqi u yahay ismuliimaan magacii iimaannimadu inuu baaqi u yahay wain aaifataani min almuminiina qtataluu faaslixuu baynahuma iyagoo islaayey baa muminiin lagu tilmaamay inama almuminuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum waa markay islaayaan haddii ay istilaanna faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf kii wax dilay ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu walaal yahay walaalnimadaasina waa walaaltinimadii islaamka wey dembi weyn ha noqoto gaalnimo sharcigu ha ku sheego laakiin maca dalika ismu liimaan magaca iimaannimadu baaqi bay unoqonaysa xadiidka masaladaasaa loo keenay waxaanu kaloo ka faa'idaysanaynaa fawaa'id badan fawaa'iddaa waxaa ka mid ah, abu bakra radia allahu tacaala wuxuu ka mid aha saxaabadii ka joogsaday dagaalkii isaguna waa ka istaagay kumana kaaftoomine cidda ka qaybgalaysay uu ogaadana waa ka joojinayay sidan uga joojiyey axnaf ibni qays uu u waaniyey walow axnaf markii dambe u galay fawaaidda waxaa ka ah, saxaabadii dagaalkaa ka joogsaday inay sawaabka ku taagnaayeen waa laba mas'alo cali bnu abi aalib inuu ka saxsanaa mucaawiya adiladaa inoo tilmaamaysa laakiin saxaabadii la saftay cali iyo saxaabadii ka istaagay dagaalkaas ee cali iyo mucaawiya midna aan la safan kuwaasaa sawaabka ku taagnaa waxaynu kaloo xadiidka ka faa'iidaysanaynaa qofku haddii go'aan uu qaato shay xumaanah ama macsiyo ah uu go'aansado qalbigiisana ay ka soo go'do dhaqdhaqaaq iyo xarakana uu u sameeyo in dembigii loo qorayo markaynu axaadiista sugayno kole barintaynu qaadan doonaa insha allahu tacala qofku inuu niyoodo oo uu ku talagala xumaan inuu sameeyo saddex xaala ka soo baxaya xumaan baad doonaysaa inaad samayso laakiin maad samayn say doontaba ha u dhacdo saddexdaa xaala mid bay noqonaysa inaad dambi ka kasbato maadaama aad niyootay iyo in ajar lagaa siiyo iyo in ajar iyo dembi labada midna aadan helin laa laka walaa calayk marka saddexda xaalo waxay kale yihiin xaaladdan aynu hadda joogno waa markaad ku go'aansato xumaantii dhaqdhaqaaqna aad u samayso ninkan hadda dagaalkii buu bilaabay wuxuu doonayaa inuu dilo innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih seeftiisana waa sitaa laakiin waxa weye waa laga adkaaday waa ilaa inuu wax diluu doonay seeftiibuu soo qaatay dagaalkiibuu ka qayb galay waa u taagay waa lagaga horeeye maalan ama waa laga xeelad badiyey ama waa laga awood badiyey laakiin ku talagelkiisu wuxuu ahaa oo ficilka u bilaabay inuu wax dilo kaa dembiga waa loo qoraya wahakada kullu macsiya oo aad go'aansato dhaqdhaqaaqna aad u samayso macaasida qaar baaba laga yaaba intaad u qasado oo aad u bareedho oo aad ka hawlgasho in waxa weeye aad janisba u weydo janisba aad u weydo ama cid kale ay ka hor istaagto niyada waa lagu qabanaya taasi waa mid wey ta labaad hadduu macsiyadii ku talagalo dabeedna ilaahay dartii uga joogsado oo alle uu xasuusto wain tarakha min jlii faktubuuha lahu xasana xadii noo soo socda wey ilaahay dartii hadduu isaga daayo xasanaa looga qoraya wanaag bay isu bedelaysa xumaantii xaaladda saddexaad waa in aad iskaba ilowdaba ya waad ku talagashay laakiin me allaale meelay ku dambaysay ilaahay dartiina umaad joojin ya sacyi badan iyo dhaqdhaqaaq badanna umaad samayn waad iska mashquusha hamigaa iyo niyadaas aad niyootay ajarna ka heli maysid aad ka tagto dembina lagaaga qori maayo waa saddexdaa marka xaalad ka ah ayaa xadiidkan loo daliishanaya baabun ulmun duuna ulmin wuxuu baabu yahay ulmi ka sokeeya ulmi yani ulmiga laftiisu waa sida midi waa gaalnimo midina waa ulmun duuna ulmin waa ulmi ka sokeeya ulmigii gaalnimada xadaana abulwaliid waynu soo marnay abulwaliid aطayaalisi hishaam bnu cabdilmalik qala xadaana shucba bn اlxajaaj alwasiti amiir اlmuminiina fi اlxadii xaa nusakda qaar kuma sugna xaa saasaa loogu dhawaaqaya waxaana looga jeedaa taxwiil xadiii min isnaadin ila isnaad xadiika in laga bedelo la soo waday oo sanad kale loo guuro qaala waxa hi bukhaari waxadaanii nuskhooyin badan waxaa ku sugan xadaanaa shucba waxadaanii bishrun oo bukhaari uu waxa wey dib usoo bilaabaya sanadka waxadaanii bishrun waa bishr bnu khaalid alcaskari ninka la yidhaahdo qaal waxau hi xadaana muxamed waa muxamed bnu jacfar oo lagu naanayso hundar hundarna waa mushaaqib oo aragteen fasalada iyo masaajidada waa iska barakaysan yihiin galaasyada iyo xalaqaadka inta badan waxaa laga helaa nin mushaaqiba mushawisha oo macallinka ku buuqa ayaa waxa wey laga helaa marka ninkani shiikhii ibnu jurayj la ayaa wuxuu yimi basra waa meeshii uu joogay hundar maxamed ibnu jacfar meeshii uu joogay dabeedna axaadii buu sheegay ibnu jurajna waa maki maku uga yimi dabeedna xadii sheegay ay si kale iyagu u hayeen dabeedna xoogaa waxa dhacay buuqabaa dhacay buuqana waxaa oday ka ahaa hundar baa oday ka ahaa ninkan maxamed ibnu jacfar baa ugu cod dheeraa oo ugu buuq badnaa marka ibnu jurayj waxa uu ihi uskut adigu iga amamushaaqibow u darayba ninkaas inuu hawsha ugu badan wado maalintaasaa loo bixiye undar loo bixiyey magaciisu waa muxamed ibnu jacfar markii dambe waxay noqotay nin allaale ninkay isugu toosta muxamed ibnu jacfar in laga dabageeyo undar laga dabageeyo sidaa awgeed ilaa toban bay sheegeen nin oo dhammaantood la yidhahdo muxamed ibni jacfar naanaystiisuna ay tahay undar laakiin lix baa caana muamd bn jacari markay ka hadlayaan alaabta wacna bilalqaabi lima taqadama wasabab اlwadci wauli fiihima kacaarimin waqaysari wagundari lisitati muxamad bni jacfari lixnina muxadiiinta ka midoo la yaqaano baa dhammaantood waxaa la yidhahdaa gundar yacni mushaaqib baa la yidhahdaa ardayda shucba haddii ay iskhilaaفaan waxay idhaahdaan falxakamu kitaabu gundar sirwaluhu kala xukumaya waa ninka gundar la yidhaahda kitaabkiisa nin xifdi badan ma ahayn laakiin wuxuu ahaa nin wax qora kitaabkiisana ilaaliya shucba ardaydiisa ugu waaweynay hadday iskhilaafaan waxaa lagu kala baxaya kitaabka gundar ninkan kitaabkiisa laakiin waxa weeye eh, mawaaqif badan bay a'immadu ka soo naqliyeen axmed ibnu xambal ibnu maciin dhammaantood siyaabo kale u naqdiyeen xadiikiisa lagama hadal laakiin xagga nin aad u maskax badan ma ahayn bay yidhaahdeen waxaa laga sheegay inuu yidhi katabtu can shucbata ishriina sana labaatan sanaan hoos fadhiyay shucba ibn alxajaaj waa shiikhiis shucbana wuxuu qabay hooyadiibuu qabay hooyadiibuu qabay labaatan sanaan hoos fadhiyay buu yidhi imaamu wuxuu ka dabageeyey libalaadatihi ya waa balaadadiisa wey ibnu macayn waxaa laga sheegay inuu yidhi mar buu kalluun soo iibsaday xabad kalluuna ah. wuxuu yidhi ii samay dabna loo samaynayay buu ka seexday markuu seexday baa la iska cunay markii baalkii si fiican loo shiilay xaafadda iska cuntay dabna waxa la yidhahda waa ina qabsanaya waa hundare kalluunkii qacmaha loo mariyey si markuu u tooso la yidhaahdo qacmahaaga hurso <laughs> markuu toosa buu yidhi kana kalluunkii dabeedna waxaa leeyahy kalluunkiis cunay maa ma cunin buu yidhi ka cunay waa hurday qacmahaaga hursaa la yidhi qacmihiisuu hursaday wuxuu oo oh, laakiin caloosha waa maran <laughs> waa gaajoonaya <laughs> wax dhacay garan maayo marka laakiin wuxuu ahaa in kitaabkiisu uu yahay kitaab cumdaa ah yahay muxamed ibnu jacfar can ucbata shucba ibn اlxajaaj can sulaymaan ibni mihraan alacmash waa aimmadii waaweynaa ee xadiika can ibraahim ibni yaziid annakhaci oo fuqahadii waaweynaa ka mida ibraahim annakhaci waana ninkii ugu horeeyey ee kelmadda fiqiga ku maqashaan lubsulmakhiid fuqahadu markay leeyihiin waa ninkii bilaabay bay idhaahdeen can calqama ibni qays annakhaci waana nin taabiciintii waaweynaa ka mida ah, wa kaana ashbaha annaasi bibni mascuud dallan wa hadyan wa samtan in cabdulahi bni mascuud aad u shabaha ayuu ahaa can cabdilah wa cabdilaahi bni mascuud alhudali oo saxaabadii waaweynaa ka mida ah. qaala waxaa yidhi lama naزlat markay soo degtay sanadkana waa arkaysaan sulaymaan bni mihraan alacmash iyo ibraahim annakhaci calqama ibni qays cabdilaahi ibni mascuud intaas haddii ay iska daba tagto wuxuu ka yahay asaaniidda lagu tilmaamay asaxu lsaniid mulaqan asaaniidda ugu saxiixsan ayuu waxa weeye ka mid yahay kada bnu mihraana can ibraahiima can calqamati can ibni mascuud اlxasan ibnu mihraan waa alacmash sulaymaan ibnu mihraan alkahili abu muxamed alasadi ibraahim can calqama can ibni mascuud اlxasan yani waa min asax اlasaniid lama naزlat markii ay soo degtay aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay walam yalbisuu aan dhexgelin iimaanahum iimaankooda biulmin wax ulmiya qaala asxaabu rasuuli اlahi sal اllahu alayh wasalam waxay idhahdeen ayuna waa kaayo lam yadlim aan ulmiyin oo ulmi aan ku dhicin faanzl allah alla wuxuu soo dejiyey ina shirka shirkigu la ulmun ulmi weey caiimun wey xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya aayaddaasi markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulm waxay saxaabadii ka fahmeen umum ulmigoo dhan waxa weeye haddii iimaanka uu raaco wax dulmiga ka mida ama ha noqda kii weynaa ee islaamnimada lagaga baxayay oo shirkiga ah ama ha noqdo kii ugu yaraaye ugu hooseeye macsiyadaha ha noqdo in dadka noocaasi aanay badbaadayn waayo aayadda dhammaadkeeda walam yalbisuu iimaanahum biulm ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun nabadgelyada maalinta aakhare la badbaadayo iyo hanuunka la hanuunayo labadaba waxa lagu xidhay iimaan laysa macahu ulm iimaan wax ulmiya aanu wehelin halkaana waxaynu ka qaadanaynaa saxaabadu macnaha ay fahmeen waxay ka timi laba qaacido usuulka ah oo labadaba loo daliishaday aayaddan loo daliishaday midi waxay tahay annakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum ulm waa nakira weeye siyaaqa hadalku u socdaana waa diidmu walam yalbisuu iimaanahum nakiradu hadday siyaaqu nafyi noqoto caan bay faa'iidaysaa waana siday saxaabadu u fahmeen waa loo daliishaday masalada labaad ee usuuliga loo daliishanaya waxay tahay waxa weeye mafhuum lmukhaalafu inuu yahay xuj inuu yahay oo se loo xujaysanaya waxay u fahmeen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulm kuwii iimaanka laga helay iimaankoodana wax dulmiya aanu helin camlinada markay fahmeen waxay kaloo fahmeen haddii iimaankooda wax dulmiya uu weheliyo ay ulm ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun inaanay helin idan aladii aamana wakhalaطa iimaanahu biulmin laysa lahu amnun walaa hidaaya nabadgelyo iyo hanuuntoona heli maayo mafhuumkaana way fahmeen waa mafhuum mukhaalaa kii laga waayay ulmiga ayaa amniga hidaaya loo sheegay maxaa laga fahmaya cagsiga kii ulmi laga helay inuu waayayo amnigii iyo hidaayadii marka waxaa loo sheegay ulmiga halkan looga jeedaa inuu yahay ulmigii weynaa riwaayadka kale waxay tilmaamayaan alam tasmacu ila qowli rajul الصaalix ya bunaya laa tushrik biاllah ina shirka la ulm caiim taasaa looga jeedaa marka nabigu wuxuu tilmaamay alayhi الsalaaةu wasalaam ka badbaadada diidaya iyo hanuunka inuu yahay ulmigii weynaa ee shirkiga ahaa siday isu qabanaysaa aamana walam yalbis iimaanahu biulmin ay bishirkin iimaan baa laga helay iimaankiina kumuu dheehin wax shirkiya miyay isu imanaysaa iimaan iyo shirki miyuu isu imanaya isu iman maayo waxay qaar yidhaahdeen iimaankii baa laga helay laakiin iimaankii kamuu dabageyn shirki kama dabagayn yacni ma ridoobin oo iimaannimadiisii kama noqon sida lagu macnayey waxaa kaloo lagu macnayey waayo waxaynu ka hadlaynaa shirkigii weynaa ayaa laga hadlaya macnaha waa lagu macneeyey macnaha labaadee lagu macneeyey oo bacdu salaf ku macneeyeen wamaa yuminu akaruhum billaahi ila wahum mushrikuun iimaan lama imanayaan iyagoo shirki la yimaada mooyaane iimaanka waxaa lagu qaadaya alrububiya shirkigana waxaa lagu qaadaya fi luluhiya saasaa la isu yani ilaahay inay rumeeyaan rabbinimadiisa laakiin maca dalika cibaadadiisa ay wax la wadaajinayaan xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya ulmun duuna ulmin ulmigu inuu nooc yahay mid weyn oo shirkiya iyo mid ka sokeeya waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa oo xadiidka fawaaiddiisa ka mida ah. faanzla allah ilaahay wuxuu soo dejiyey markay culimmadu sababunuzuulka ka hadlayaan marka la tilmaamo masale la sheegay la yidhahdo faanzala allah ilaahay aayaddaasuu soo dejiyey laba macno looga jeedaa midi waxa uu yahay xaadiadan ama dhacdadani markay dhacday ayay aayadani soo degtay oo waxyigu soo degay macnaha waa loo isticmaala fanazla qowluhu tacaala waana badan tahay macnaha labaad waa halkan looga jeedo yani waxaa looga jeedaa way soo degtay ma ah ee waa isku macna ama way waafaqsantah ama way iscadaynayaan wey xadii buu sheegayaa nabigu calayhi salaau wasalaam ama saxaabigu nabiga ka sheegaya an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqak qaala uma ayu qaala an tuzaaniya bixaliilati jaari qaala uma ayu qaala an taqtula waladaka khashyata an yacama macak xadii ibnu mascuud fi saxiixayn waa inoo soo qaala wanaalat wladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna nafs kumay soo degin laakiin waxaa looga jeedaa way iswaafaqsan tahay wa ilaa aayadda horaa loo hay taana waxay noo caddaynaysaa alfaadda kale xadiidkani ku yimi wuxuu leeyah nabigu calayhi salaau wasalaam alam tasmacuu ilaa qowli rajuli saalix aayaddii miyaydaan maqal aayaddu waxa weeye way sii jirtay culimmada qaar baa odhanaya mar labaad bay soo degtay laakiin qowlkaasi waa daciif macnaha kala ka fiican in sidaa looga jeedo baabun calaamat lmunaafiq wuxuu baab yahay munaafiqa calaamadihiisa <clears throat> munaafiqnimadana waxaa loo keenayaa iimaankuu lid ku yahay waa min addaad liimaan waayo iimaanku saynu tilmaannay waa fi lqalb ayaa asala munaafiqnimaduna lid bay ku tahay qalbiga waxa lagu hayaa caksu liimaan gaallimaa lagu haya xadaana sulaymaan ibni daawuud abu rabiic azahrani alcataki ibni daawuud baa la yidhaahdaa kunyadiisana waa la sheegay waa zahrani catakiya qaala waxa uhi xadaana ismaaciil bnu jacfar ibni abi kaiir almadani ismaaciil bn abi jacfar almadani qaala waxa uhi xadaana naafic bnu malik ibni abi caamir oo imaamu maalik adeer u ahaa alabaxi wa camu abu suhayl ayaa lagu kuniyeeya naafic can abiihi oo ah malik ibni abi caamir waa imaam mali awowgi imaam mali waxaa la malik ibni anas ibni malik ibni abi caamir can abiihi oo ah malik ibni abi caamir can abi hurayra can nabiy sal اllah alayh waslam qaala waxa aayat munaafiqi munaafiqa calaamadiisu aaaun saddex weeye idaa xadaa hadduu sheekeeyo kadaba been buu wa idaa wacada hadduu ballan qaadana akhlafa waa baajiya wa idaa tumina haddii la aaminana haana ammaanada waa khiyaama wuxuu inoo tilmaamaya calaamadaha munaafiqa inay ka tahay saddexdan khasladood saddexdan khasladood waxaynu u kala celinaynaa saddexdii iimaanku ka koobnaa iimaanka waxaynu ku sheegnay saddex xubnood inuu yahay aliimaan qawlun wa camalun wa ctiqaad saddexdaas u ah idaa xadaa kadab sheekadu waa qowl soo wax lagu hadlaya wey waa fasaad lqowl hadalkiisaa fasahaaday markuu hadlaya been buu sheegaa wa idaa wacada ahlaf hadduu ballan qaadana ballanta waa jabiyaa waa fasaadu niyati wاlictiqaad wuxuu qalbiga ku hayaa faasida waxaanu sidaa u leenahay yani ballanta markuu jabinayo culimmadu waxay yidhaahdeen xilliga uu ballanta qaadayo waa inuu niyeysan yahay inaanu ballantaa oofin laakiin haddii uu niyeysan yahay ballantaa inuu oofiyo laakiin hawli ay ku timaado awoodi waayo loo qaban maayo xadiikana soo gudageli maayo yani markaad u ballan qaadayse waad ku talagashay laakiin way kuu soortoobi weyde taa qofka loo qaban maayo idan waida wacada ahlafa ida wacada wa fii niyatihi anlaa yuufi taana waxaa inoo tilmaamaya xadiika abi daawuud iyo tirmidi ku yimi min xadiii nucmaan bni abi waqaas can zayd bni arqam can nabiyi sal اllahu alayh waslama qaal ida wacda rajul ahaa wa fii niyatihi an yuufi falam yaji lilmiicaad lam ya'am hadduu ninku walaalkii ballan u qaado isagoo niyaysan ballantaa inuu oofiyo ballantiina ay timaado oo uu ka baaqdo ku dambaabi maayo laakiin xadiiku waa aciif nucmaan ibn abi waqaas waa majhuul weeye xadiikuna ma sugna waa xadii aciifa ah, laakiin macnihiisa culimmadu waa qaateen ida wacada akhlaf xilliga calaamatulmunaafiq ay noqonayso ee lagu dambaabaya waa xilliga lagu talagalay inaan la oofin nibaa waxa wey ku shaxaadaya waxad leedahay mar kale aynu ahaato ama barita aynu ahaato hadda waxaad niyeysan tahay inaad isdhaafiso barita inaad waxsiisa ma niyeysnid ma niyeysnid waa taasoo kale wey waxaadna ku talgashan tahay xafiiska haddaad tagto telefoonka iyo albaabka waa inaad xidhato baad ku talagashay xadiikaad soo gelaysa ta saddexaad waa idaa tumina khaan haddii la aamino khiyaanu samaynaya taasina waa ficil waa fasaad lafcaal ficilku inuu fasahaado oo uu xumaado qaala abu cabdillah xadaana qabiisa ibni cuqba abu caamir assuwaa'i qal xadaana sufyaan sufyaan athawri sufyaan ibni saciid ibni masruuq abu cabdillaah athawri a'imadii waaweynaa ee lagu tilmaamay amiiru lmuminiina fi lxadiid ee madaahibta fiqiga alahaa aqwaashoodana fiqiga lagu soo naqliya kashaaficiyi wa axmed ayuu ka mid yahay waana kuufi sidaa awgeed ninka ka warinaya hadda waa qabiisa oo waa ibnu uyayna isagu waa maki xadaana sufyaan hadday kugu soo baxdo ardayda eeg hadday ahlu maka yihiinna waa sufyaan ibnu uyayna hadday ahlu kuufa yihiinna ama ahlulciraaq yihiinna waa sufyaan athawri sida haalibka ah dadna way iska waafaaan an ilacmash sulaymaan bni mihraan an cabdilaahi bni murat alhamdaani hamdaanna markaad kutubta sitaha eegayso sida badan waa hamdaan iyadoo miimta la sukuuninayo daalkana bilaa dhibic laga dhigayo yaa lagu khaldin hamadaani iyadoo miimta la fatxinayo daalkana dhibic loo yeelayo hamdaan waa qabiil hamadaan waa magaalo waa magaalo marka dadkii qudamada ahaa waxay isu nisbayn jireen qabaaisha qad kaanat ilansaabu lilqaba'ili fi lcarabi alcarbaai walawaa'ili wantasabuu ila lqura id sakanuu qadiimku sidaasuu ahaa marka hamdaan ayaa horaysay ragga ka buuxa inoo iman doona in badanoo ka mid inoo iman doonaan kuwana waa soo marnay waxaa loo nisbaynayaa hamdaan waa qabiilka miimtana waa la sukuuninaya daalkuna waa bilaadhibeen ama dadkii dambe abulcalaa alhamadani iyo culimmadii dambe waxaa loo nisbaynayay magaalada hamadaan magaalooyinka xiliyadii dambe laysu nisbaynayay walilqabiili nisbat lhamdaani wa baladin acjim bila iskaani fi lqudamaai haalibun daka wada fi laakhariina fahuwa aslun yuxtada qaacidadu waa marka ragga inugu soo maraya bukhaari hamdaani ayaynu leenahay hamadaanina waa magaalooyinka hadda looma jeedo can cabdilaahi bni mura alhamdani can masruuq ibn اljdac oo taabiciintii waaweynaa ka mida waana cabdilaahi bni mascuud asxaabtiisii ugu waaweynaa ayuu ka mid ahaa can cabdilaahi bni camr bn اlcaas radia allahu tacala canhuma ana nabiya sal اllahu alayh wasalam qaala waxa uri arbacun afar man kuna fiihi kay ku sugnaato kaana waa ahaanaya munaafiqan munaafiq buu ahaanaya khaalisan barax tiran manaaxatii kaanat fiihi gudihiisa ay ku sugan tahay khaslatun khaslad oo minhunna ka mida afartaas kaanat fiihi waxaa gudihiisa ku sugnaanaysa khaslatun dabeecad oo min anifaaqi nifaaqa ka mida xataa yadacaha ilaa uu ka tegayo ida tumina haddii la aamino haana waa khiyaanaya ammaanadii waidaa xadaa hadduu sheekeeyo kadaba been buu sheegaya waidaa caahada haddii uu ballan qaadana hadara waa jabinaya waidaa khaasama hadduu murmana fajara faajirnimuu samaynaya oo bimacnaa been buu ku sheegaya khusuumadii taabacahu waxaa mutaabaceeyey shucbatu shucba mutaabaceeyey can ilacmashi acmash buuna waxa weeye ka mutaabaceeyey yani waa ninkii shucbo ka qaadanaya ahaa waxa weeye sufyaan naam xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa khisaal lmunaafiq ama calaamat lmunaafiq calaamadahan muslimiintaba waa laga helaa muslimiintuba waa ku sifoobaan taa macnaheedu ma munaafiqiin bay noqonayaan waxaan leenahay nifaaqu waa laba waa nifaaq camaliya iyo nifaaq ictiqaadiya nifaaqu inuu yahay mid qalbiga degay qalbigiisa gaalnima ku sugan islaamnimona waa muujisanaya ka noocaasa hadda laga hadli maayo ee laga hadlaya kaa calaamadihiisa marka qofku hadduu qalbiga muslimka yahay oo islaamnimo waxa weeye qalbigiisa uu dego laakiin tilmaamahan uu sameeyo waxaan leenahay camaluka camalu munaafiqiin khisaaluka khisaalu munaafiqiin munaafiqiinta ayaad shabbahaysaa dhaqanada aad samaynaysaana waa dhaqanadii munaafiqiinta lagu yaqaanay maxalushaahidku waa sidaas nifaaqu waa nifaaq camaliya sidaa awgeed way kulmaysaa inuu munaafiq noqdo xagga camalka xagga ictiqaadkana muslim ka noqdo laba iskhilaafaya nifaaqa camaligaahina wuxuu de wada usii noqonaya nifaaqii ictiqaadiga ayuu wada usii noqonaya culimmadu waatay yidhaahdaan almacaasi bariid lkufri macaasidu waa wada ku gaadhsiinaysa gaalnimada welibana waa khisaal waxa weeye aad sharcigu uga digay bulshadana aafeynaysa waxa weeye mid walba axaadiista ku timi iyo adilada ku timi aad bay u badan tahay beentoo kale ina almumina laa yakdib muminka wax waliba waa ka dhici karaan laakiin been ma sheego been ma sheego xadiidkana afar baa lagu tilmaamay kii horena saddex baa lagu tilmaamay sida la ysu waafajinaya calaamadaha munaafiqu waa saddex iyo waa afar isma diidayaan ka dheeraadka abaa la qaadanaya ama afartan dambe laftooda saddex isugu noqonaya oo waidaa khaasama fajar alkhusuuma alfujuuru fi lkhusuuma marka la murmo waxaa laga yaabaa qofka been inay ku kalifto oo been uu ku hadlo marka alfujuuru fi lkhusuuma waxay tahay beentiibay u noqonaysa caahda qadarna wacda akhlaf bay la mid tahay baabun qiyaamu leylati alqadri min aliimaan wuxuu baab u yahay leylat lqadriga in la istaago la cibaadaysto iimaanka inay ka mid tahay weli wuxuu wadaa imaamu lbukhaari iimaanka waxyaabihiisoo gudagelayay habeenka leylatulqadriga in la istaago oo la cibaadaysto iimaanka ayay ka tahay layla qadri maxaa loogu bixiyey aqwaal bay culimmadu ka leeyihin layla qadri yani layla shara ulan uu qadrin hebel sharaf buu u saaxiib yahay wamaa qadri macnaha waa lagu macnayey waa habeen aad u weyn ama layla lqadr ay layla tuqadaru fiihi alumuur waa habeen la qadaro wixii sanadkaa dhacay fiiha yufraqu kullu mrin xakiim sida alla uu leeyahy ama layla lqadri yani laylatu atadyiiq ama adiiq habeenka cidhiiriga maxaa cidhiiriya tadiiqu lardu can lmalaaika tanazlu lmalaaikatu wاlruux malaa'ig badan baa soo degaysa dhulkuna cidhiiri buu noqonaya malaaigtaa qaadi maayo sidaa waa layidhi layla qadri yani waxaa la cidhiidhiyaya sharka oo khayrka ayaa badanaya sharka ayaa la cidhiidhinaya macnahana waa lagu macnayay waxaa kaloo lagu macnayay layla lqadri an yudayaqu cilmuha can innaas cilmigeedii baa dadka laga cidhiidhinaya oo cidi ogaan mayso habeenka ay tahay tacyinkeeda qaala abu cabdilah xadaana abulyamaan alxakm bnu naafic قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال xadaثna أbu الزinاad mxua magaciisu cabdالlahi بن dakwan abu الzinaad kunyadiisuna abu cabdالرaحmaan bay ahayd abu الzinaadna naanays bay ahayd waataynu tilmaanay inuu ka xanaaqayay lakinahu اشhtahara bha jidا watu xaafiظku laha عan الأعraj cabdالرaحmaan بn hormuz الأعraj عan abi hurayra kanina wuxuu ka mid yahay asaxu اlsaniid abuzinaad can اlacraj can abi hurayra qaala qaala rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam man axadkii yaquum istaaga laylat اlqadri habeenka laylat اlqadriga ka istaaga muxuu la istaagaya istaag mujarada maah ay qaama biaaca wuxuu la istaagaya waa aaca wey iyo cibaado iyo salaat اleyl iimaanan iimaan iyo waxtisaaban ajar uu dalbaya darteed ufira lahu waa loo dhaafaa ma taqadama wixii hormaray oo min dambihi dembigiisa ah qofka cibaadaysta unuubtiisii tagtay baa loo dhaafaa baabu leylat qadri kitaabu siyaam buu inoogu iman doonaa axkaamtiisa halkaasaynu ku faahfaahin doonaa laakiin halkan habeenka inaad istaagto oo aad cibaadaysato waa min aliimaan camal baa la sheegay qiyaamu leyl habeenkaa la samaynayo camalkaasi iimaanka ayuu ka mid yahay waxaa laysu istaagayaa waa iimaan iyo alle subxaanahu wa tacaala in la rumeeyo iimaanan ay ikhlaasan isagoo ikhlaas kula imanaya ixtisaabanna isagoo ajar ku dalbaya baabun wuxuu baabu yahay aljihaadu jihaadku min aliimaani iimaanka inuu ka mid yahay qaala waxa uhi imaamu lbukhaari xadaana xaramiyu bnu xafs alcataki magaciisu waa magac nisba wey wayna dhacdaa bacd اlasmaa makey ibnu ibraahim baa inoo soo socda xaramay ibni xabs waa magaciisa laakiin wuxuu shabaha nisba wa sabiili nisba ayuu ku yimi qaala waxa uhi xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad albasri qaala xadaana cumaara ibni اlqacqaac alkuufi qaala xadaana abu zurca ibni camr ibni jariir ibni cabdilaah albajali axaabigii jaliilkaha jariir ibn cabdilaahi albajali ayaa awow ah abu zurca taabiciinta ayuu ka mid ahaa magaciisana aad baa laysugu khilaafay waxaa la yidhi waa camrun waxaa la yidhi waa haram waxaa la yidhi waa cabduraxmaan waxaa la yidhi waa cubaydullah laakiin wuxuu ku caanbaxay abu zurca ayuu ku caanbaxay wuxuu shabbahaya shiikhiis abi hurayra oo kunyada ku caanbaxay magaciisana aad la isugu khilaafay qaala waxa uhi samictu aba hurayra radia allahu tacala can can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaal intadaba allaahu ilaahay waa u kafaalo qaatay oo waa u damaanad qaaday tadamana allah takafala allah tawakala allah intaba riwaayaadka waa loo soo naqliyey liman axad kharaja u baxay fii sabiilihi jidkiisa u baxay oo jihaad u baxay laa yukhrijuhu aanu saarin ilaa iimaanun bi iimaan uu aniga i rumeeyey mooyaane iyo wa tasdiiqun rumayn birusuli rusushayda uu rumaynayo ayuumbaa saaray an urjicahu waxaan u kafaalo qaadanayaa inaan celiyo bimaa naala maca maa naala iyadoo lala qabo wixii uu haleelay min ajrin oo ajar ahaatay aw haniimatin ama haniimo ajarku haniimaduna waa adduunyada wey labadu waa mushkaayad mid adduunyada lagugu soo qadimayo iyo mid maalinta akhra helayso aw ama udkhilahu ljanna ama jannada inaan geliyo taasaan u damaanad qaadaya imaa inuu noolaado an yarjica saaliman biajrin waaniima awdu waa liljamci wey yacni ajar iyo haniimo labadaba laysu raaciyo ama haniimo inuu helo hadduu haniimo helo ajarkaa nuqsaamaya sida muslim ku timi maa min sariyatin taqzu fatusiibu ila tacajaluu uluay ajrihim haddaad jihaadka gasho oo aad waxbaba soo weydo yo haddaad gasho haniimo badan iyo xoolo badan aad ka soo hesho oo gawaadhi iyo dabaabaat iyo ya habla yurubiyaada lasoo qafaasho waxa wey lama mid ninka qaday lama mid tihid waayo mushkaayadii wax ka lagu soo qadimi halkeedanu ku faafaahin doona insha allahu tacala aw idkhilahu ljanna ama haddii la jannada ayaa la gelinaya oo uu shahiid noqdo wuxuu hi nabigu walowlaa an ashua haddaanan ummadayda dhibi lahayn ay walowlaa mashaqatu ummatii mawjuuda dhibkaan ummadda uga baqaya haddaanu jiri lahayn calaa ummatii ummadayda ma qacadtum ma fadhiisteen khalfa sariyatin qola duulaysa guuto baxaysa ma dabamareen oo waxaweeye kama hadheen walow adidtu waxaan jeclaan lahaa annii uqtalu ila idilo fii sabiili illah alle uma uxyaa kadibna la inooleeyo uma uqtalu la idilo uma uxyaa la inooleeyo uma uqtalu la idilo lima yaraa min fadli shahaada sida xaadiistu tilmaamaysa kan maaha xadiid kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlayay dadka shuhaadada ah oo ay jeclaysanayaan in la soo celiyo wuxuu nabigu i lima yaraa min fadli shahaada waa waxa la tusayo jannada lagu tusay ee ninka shahiidka alla ah siinayo ayaa wuxuu isleeyaha haddii aad dhowr jeer dhimato waxaad helaysaa fadligeedaad helaysa wuxuu nabigu uga jeeda calayhi salaatu wasalaam guubaabo wa ila waxaa la ogsoon yahay nabiga calayhi salaau wasalaam ilaahay inuu ilaaliyey wallaahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka kaa ilaalinaya geedka go'an bay ahayd nabi maxamed calayhi salaau wasalaam inaan acan biniaadan lagu dilayn ilahbaa taa ka ilaaliyey wuxuu kaloo nabigu inoo sheegay calayhi salaau wasalaam in la diiday dhimashada iyo geerida in la jeclaysto laakiin haddii ay tahay shahaado ay tahay oo qasadku geeri keliya aanu ahayn ee fii sabiilila aad u dhimanayso iyada la diidi maayo cumar bn khaaab waa kii lahaa waynoo iman doontaa insha allahu tacaala waxaan ku weydiisanayaa waxa weeye shahaada wa mowtatun fii baladi rasuuli hahaadaة fii sabiili wa mwt fii baladi rasuuli labadaasaan ku weydiisanaya ayib xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa jihaadku inuu iimaanka ka mid yahay waxaa loo jihaadayaana inuu yahay liajli اliimaan wuxuu jihaadka ugu baxayaa inay tahay iimaan inay tahay intaasubaa maxalu shaahid ku yahay dhibaatada nabigu saxaabada uga baqayo axaadiista kale aynoo caddaysay wuxuu dhibkaasi yahay inay saxaabadu dhibsanayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka hadhaan bal nebigu wuxuu sheegay calayhi salaau wasalaam laa ajidu saacatan axmiluhum calayh walaa yajiduun anigu gaadiidaan ku qaada u heli maayo iyaguna gaadiid ay raacaan ma helayaan yacni dad saxaabo ah oo danyara oo waxay ku jihaadaan aan helay inay ku adkaata nabiga calayhi salaau wasalaam inay ka hahaan wuxuu nabigu riwaayad kale ku tilmaamaya waxaan ka baqayaa in layga wada dababaxo oo aan cidiba iga hadhin taasina ay culays iyo dhib dadka ku noqoto waayo jihaadku sida badan waa fardu kifaaya axwaal kooban buu fardu cayn noqdaa aalibkiisu waa fardu kifaaya inbaa ku filan marka nebigu hadduu baxo dadku waxay odhanayaan xaggee nabiga looga hadhaya taasina culays bay ku keenaysa baabun wuxuu baab u yahay taawucu qiyaami ramaaana min aliimaan taawucu qiyaami ramadaan bisha ramadaan qiyaamkeeda in lagu taawuco oo lagu sunnaysto min aliimaani iimaanka inuu ka mid yahay ataawuc waa aziyaada wey waxaa arkaysaan laylatulqadri baa la soo sheegay jihaad baa haddana la sheegay waxaa laga daba keenay qiyaamu ramadaan oo leylatulqadrigu ka mid yahay sawmu ramadaan baa haddana dib laga sheegay waxay saddexdaa baab inuu ishaleeshiiyo leylat lqadri iyo qiyaamu ramadaan iyo sawmu ramadaan waa saddex wada socda wuxuu jihaadka u soo geliyey markuu leylatulqadriga sheegay wuxuu tilmaamayaa habeenka in la haleelaa jihaad inay u baahan tahay iyo dadaal inay u baahan tahay nuqtada macnaha waa inoo tilmaamaya macnihii kale uu watay oo acmaashan oo dhani inay iimaanka ka mid tahayna iyadana waa inoo tilmaamaya waa ilaa asalku wuxuu ahaa jihaadka in gaar loo sheego saddexda kalena la wada sheego qaala waxa ui abu cabdilah xadaana ismaaciil ibni cabdilaahi ibni abi uways horaynu usoo marna qaala waxa uhi xadaanii malik can ibni shihaab aلzuhri can xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf عوف الزهري عبد الرحمن بن عوف baa dhalay waa taabiciintii waaweynaa waxaana dhashay cumaan bnu cafaan walaashii baa dhashay oo cumaan bnu cafaan baa abti u ahaa can abi hurayra radia allahu tacaala canhu aabbihii iyo abtigiiba maalqabanada saxaabada ayay ahaayeen can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa ui man qaama kii istaaga ay biaaca ramadaan bisha ramadaan iimaanan iimaan uu la yimi darteed yani iimaan qalbigiisa ku sugan ayuu u cibaadaysanayaa oo uu la imanaya qiyaamka iyo waxtisaaban isagoo ajar dalbaya ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah unuubtaasina saynu in badan tilmaanay waa sakaairta weeye ama dunuubta waaweyn waxay u baabu sawm ramaaana ixtisaaban min aliimaan wuxuu baab u yahay bisha ramadaan in la soomo inay iimaanka ka mid tahay qala wuxuu hi abu cabdilah xadaana muxamed bnu salaam horaynu usoo marna albikandi salaamna laamta waa la khafiifinaya qala ahbarana muxamed wa muxamed bni fudayl bni ghaswaan addabi alkuufi muxamed bnu fudayl ibni ghaswaan adabi alkuufi uu inagu soo noqnoqon doona qaala xadaana yaxya bnu saciid alanصaari awalu xadii xadiiu inama alacmaalu bاniyaat waa ninkii inoo soo warinayay wy can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf axad اlfuqahaaءi الsabca can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam man axadkii saama sooma ramadaana bisha ramadaan iimaanan iimaan uu la yimi darteed iyo waxtisaaban ajar uu dalbayo ufira lahu waa loo dhaafa maa taqadama hormaray oo min dembihi dembigiisa ah yani xadiikana kuwii horu la mid la soomo bisha ramadaan iyadoo la rumaysan yahay soomkaasi iimaanka ayuu ka yahay baabun wuxuu baabu yahay addiinu diintu yusrun waa fududahay iyo wa qowlu nabiyi sal allahu alayhi wasalam axabu diini ay axabu khisaal diin diinta khasladaheeda waxa loogu jacayl badan yahay ila allahi ilaahay xaggiisa alxaniifiyau samxa alxaniifiya diinta toosan almaa'ilatu can shirki asamxatu ay sahlatu ee fudud ilahay waxa uu jecel yahay diinta sahlan ee fudud maa jacala calaykum fi diini min xaraj addiin waxaa looga jeedaa iimaan waataynu hore usoo tilmaanay addiin waa bimacna aliimaan marka iimaanka iyo islaamnimada iyo diintu intuba waa wax la fududeeyey wey qaal abu cabdlah xadaana cabdslaam bni muahar waa smi mafcuul wey alsdi qaala xadaana cumar bni cali bni caa bni muqadam almuqadami cumar bni cali bni caa bni muqadam almuqadami waana nin mudalisa welibana tadliiska noocyada ugu xun buu yaqaan tadliis sukuut markuu doonaya nin inuu tadliisiyo waxba ka maqal xadiis ka sheego wuxuu odhanayaa xadaanaa ardaydii baa la joogta dabeedna xoogaaba u aamusaya intuu aamusan yahay waa niyoonaya wax kaluu niyoonaya waxbuu dhexgelinaya laakiin waxaa la maqli maayo dabeedna wuxuu odhanayaa hishaamun hishaamna wuxuu ka dhigayaa istiinaaf hadal cusub oo qaala hishaamun iyo wax kaluu niyoonaya tadliis sukuut baa la yidhaahdaa wahuwa min ashadi anwaacihi marka laga yimaado tadliis taswiya kaasaa lagu yaqaana waa nin mudalisa haddana wuxuu isticmaalay can isticmaala soo kama dambayso can macni bni muxamed sidee laga yeelaya ninka tadliiskaana ama mudaliskaana xadiikiisu waa aciif hadduu can isticmaalo ninkana tadliiskiisu halis buu ahaa qaacidadu waxay tahay axiixaynka wixii ku yimaada bukhaari iyo muslim ninka mudaliska ahi canuu isticmaalo sideeda u qaado waa mudalisiyo waa cancaneeye waa bukhaari iyo muslim baa ka baawarwey ya sida abulxajaaj almizi uu yidhi abulxajaaj almizi ayaa la weydiiye oo layidhi mudalisiintu waxay cancaneeyaan saxiixaynka maxaa laga yeelaya dabeedna wuxuu ihi waa la aqbalaya laakin maa fiihi ila taxsiinu anni bihima malaha loo wanaajinaya yani waxaad ka dareemaysaa inuu xoogaa yaro salowsan yahay laakiin maca daalika waa ku khasban yihi isagiibaa xukumay in waxa weeye sideeda loo aqbalayo wamaa ataana fi اصaxiixayni bican faxamluhu cala ubuutihi qaman waxa saxiixaynka ku yimi ee ay can leeyihiin in la sugo oo la saxiixiyo ayaa wanaagsan aman kaasaa wanaagsan ninkana kuwaasuu ka mid yahay can macni bni muxamed alhifaari can saciid bni abi saciid almaqburi waa taabiciintii waaweynaa wey can abi hurayra can nabiy sal اllahu alayh wasalam qaala waxa wuri ina diina diintu yusrun waa fududdahay walan yushaadda diina diintana iskuma adkeeyo axadun axad iskuma adkeeya ilaa halabahu way ka haalib noqonaysa fasadidu dhexdhexaadsada oo toosnaada asadaad waa in la toosnaada wey laakiin hadda waxaa looga jeedaa dhexdhexaadsada haddii dhexdhexaadka lala yimaadana waa la toosnaanaya fasadidu dhexdhexaadsada oo toosnaada wa qaaribu dhadhaweeye oo camalkii wanaagsanaa haddaad wada gaari weydaan ku dhowaada oo intaad ka awoodaan kala kaalaya wa abshiruu bishaaraysta wastaciinuu kaalmaysta biاlghadwati galin horaad iyo wrawxati galin dambaad iyo wa shayin qayb oo min aduljati habeenka ka mida taana kaalmaysta oo waqtiyadaana ka faa'idaysta xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya diinta in la fududeeyey oo aan la isku adkayn uluwiga in laga fogaado axaadii badanoo macnaha tilmaamaysa ayaa insha allahu tacala inoo soo socota waxa weeye uu fudud laba saddex daqiiqo insha allahu tacala hala fadhiyo axadu ikhwaanina oo ducaadda ka mida ah. baa yidhi tambiih baan jecelahay inaan ikhwada gaadhsiiyo marka isagaan insha allahu tacala